mu'tamarkan mu'tamar diimeedka ah ee kii saddexaad ah ee ka dhacaya magaalada hargeysa oo in sha allahu culummadiina aynoo joogaan ayna noo soo gudbin doonaan maxaadarooyinna anfaco baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayra jamiica ikhwaanii wa akhawaatii waa og tihiin sida aad la socotaanba halku dhega mu'tamarkan waa addiinu nasiixa waxaanu taabanayaa mawduucyo iyo weliba cinwaano kala duwan kuwaasoo bulshada muhiim u ah mar walba maantana waa og tihiin oo xaaladda lagu jiro iyo adduunka meesha uu marayo waxaa aad u muuqdo marar badan inay meelaha qaar ka dhacaan waxyaabaha loo yaqaano dulmiga dadka dhexdooda ay isu geystaan kaasoo diin ahaan aan wanaagsanayn dadka in laga wacyigeliyo lanala socodsiiyo inta ogna la xasuusiyo oo loogu celceliyo mar walba ay tahay arrin aad u wanaagsan waxyaabaha yareeyana waxaa ka mida ah dadku inay isjeclaadaan ayaga hadday dadku isjecel yihiin waxaa la dhahaa hadduu jacayl jiro cadaalad looma baahno dulmi badan dadku ma gelayaan waxaan marka ku faraxsannahay ana sidaas u soo dhowaynayaa sheekheenna sheekh cabdinaasir xaaji axmed sheekha laascaanood waad wada garanaysaan in uu insha allahu inoo soo jeediyo muxaadarada dulmiga iyo saamaynta uu ku leeyahay bulshada muxaadarada cinwaankeeda noocaas yahay waana mahadsantihiin sida aad uga soo qayb gasheen ee quruxda badan jazakum allahu khayran sheekhi tafadal mashkuuran wamaajuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد waxaynu in sha allahu tacaala kelimaad ka odhan doonnaa dulmiga iyo raadka xun ee uu ku reebo bulshada islaamka ah waxaynu u daadahayn doonaa kelmadda dhowr qodob baynu insha allah iskortaagi doonaa horta dulmiya u maxaa tahay waa in tacriif yar laga bixiyaa xaaraannimada dulmiga iyo shareecadu taxdiirka iyo digtoonida ay ka bixisay baynu wax ka taaban doonaa dulmiga anwaacda u qaybsamo baynu wax ka sheegi doonaa tilmaamo ama habdhaqan dulmiga ku saabsan oo dadku ay sameeyaan wax ka midana waynu sheegi doonnaa haddii la yidhaahdo waxaynu ka hadli doonnaa saamaynta uu ku leeyahay dadku markay dulmiga ku dhacaan maxaa caaqiba xumaa oo ka ratimaysa waxaynu ku gebagabayn doonnaa maxaa kugu kaalmaynaya in dulmiga aada iska ilaaliso dulmiga macnihiisu waxa weeyaan wadcu alashyaai fii hayri mawdicihaa ashyaada oo la dhigo meesheedii meel aan ahayn waxaa la yidhaahdaa oo kale marka istilaaxan ay ka hadlayaan atasarufu fii xaqi alghayri bigayri xaqna waa la yidhaahdaa in lagu takrifalo dad kale waxay leeyihiin oo si xun loo isticmaalo waa tacriif juzi ah bay noqon kartaa laakiin macnaha luqa ahaanba in shaygu meeshii aanu ku habboonayn la dhigo buu sharci ahaana noqon karaa oo waxaynu odhan karnaa dembi kasta oo uu qofku sameeyo ama shay xaana ku dhaco ama shay waajib ha ah ka tago dembigaas ha noqdo mid gaalnimo ah dembigaas ha noqdo mid gaalnimada ka sokeeya shareecada islaamku waxay u taqaannaa dulmi baa loo yaqaanaa waayo waa wadcu shayi fii gayri mawdicihi aladii irtadaahu allahu tabaaraka wa tacaala waa in la dhigay shaygii meel aanu ku habboonayn oon alla aanu raalli ka ahayn baa lala yimi marka xumaanta la samaynayo waxaynu dulmiga marka la rabo in laga warramo qur'aanku siyaabo fara badan ayuu inoogu soo bandhigayaa dulmiga xumaantiisa mar waxaa laynooga warramayaa rabbi isaga oo naftiisa ka xarimaya dulmiga oo naftiisa ka nasahaya markaasuu alla wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid alle subxaanah wa tacaala ma dulmiyo alle qur'aanka wuxuu ku leeyahay ina allaha laa yadlimu annaas walaakina annaasa anfusahum yadlimuun alle dadka ma dulmiya laakiin dadku iyagaa isdulminaya waxaad garanaysaan xadiid qudsigii cadiimka ahaa ee allah subxaanah wa tacaala uu ku muujinayo in uu dulmiga naftiisana ka xarimay dadkana uu ka xarimay yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu addoommahaygiiyo dulmiga naftaydan ka xarimay idinkana dhexdiina waan ka xarimay arrinta markaa xumaanteeda waxaad ku garanaysaa allah baa subxaanahu wa tacaala naftiisa dulmi u diiday iyo xadgudub iyo gardarro iyo khalqigu khalqiguu abuurayna dhexdooda inuu dulmi ka dhaco alla subxaana wa tacala uu ka reebay waxaad arkaysaa dhan kale marka laga eego si xumaantiisa laguu tusiyo gaaladii baa lagu sifaynayaa inay yihiin daalimiin shirkigii baa lagu sifaynayaa inuu yahay dulmi oo luqmaan markuu wiilkiisii la dardaarmaya wuxuu ku yidhi yaa bunay laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim wiilkaygiiyow gaalnimaha samayne ilaahay waxa la caabudin waayo shirkigu waa dulmi weyn aayad kale alla wuxuu ku leeyay waalkaafiruuna hum aalimuun gaaladu iyagunbaa daalimiintii ah taas waxay kutusinaysaa waxaa la yidhahda dulmiga xumaantiisa dhan kale haddana waa lagaga tusayaa oo lagaaga digayaa oo qofka xambaartay dulmiga inuu waxun xambaartay iyo halaagga dadka daalimiinta ee la halaagaya saynu ogaan doono waqad khaaba man xamala dulma waxaa hoogay qofkii dulmiga xambaartay buu alla leeyahy subxana wa tacaala wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalimatun ina akhdahu aliimun shadiid bu alla yidhi subxana wa tacala qabashada uu qabanayo kuwa daalimiinta ah waa qabasho daran waxay ku tusinaysaa aayaadkaas iyo wujuuhda kala duduwani dulmiga khatarta uu leeyahay iyo in laga fogaado ayaynu ka qaadanaynaa dulmigu wuu qaybsamaa saddex qaybood buu u qaybsamaa dulmiga nafta la dulmiyo oo lagu rido dembi la sameeye ka ugu weyn oo gaalnimo ah dembi la sameeye gaalnima u weyn marka dulmigaasi waa ka u horeeya waana ka alla uu leeyahay ina ashirka la dulmun cadiim cabdillaahi ibn mascuudna xadiidka saxaynka ku sugan markii uu weydiiyey rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee uu ku yidhi ayu dembi acdamu dembi keebaa u weyn rasuulka ilaahayow wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak inaad ilaahay subxaanah wa tacaala u shariik yeesho oo wixii ilaahay xaq u lahaa ee cibaado ahaa makhluuqa aad la wadaajiso o aad siiso kaasaa u weyn oo markuu saddexda qodob sheegay ayaa a'immada qaarkood waxaa soo degtay aayadda waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما taas markaa waa nooca koowaad waana nooca ugu khatarsan dulmiga labaad waa qofku inuu naftiisa dulmiyo oo ku dulmiyo inuu dadka wax u geysto mujtamaca uu la nool yahay muslimka ah inuu dhibaabeeyo wax u geysto ayaa waxaa la yidhaahdaa waa ulmi ama dulmiga la dulmiya dadka dhexdooda ka dhacaya waa nooca labaad oo rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu ka digey oo waxyaabihii laga soo tabiyey rasuulka maalintii xajatulwadaaca xajkii sagootinta oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dad aad u fara badan oo goobta isugu yimi uu la hadlayey waxaa ka mid ahayd ereyeedii u sheegay ina dimaa'akum وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا dad yahow naftiinna dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdiga oo sharafta ah arrimahaasoo dhammi dhexdiinna haddaad muslimiin tihiin waa xaaraan inay isu geysataan muslimku muslika inuu dilo muslimku inuu qofka muslika dhaco inuu cordigiisa iyo sharaftiisa dhaawaco oo caado oo wax ka sheego xanto arrimahaas rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh uu ka digay waxaa rasuulku sheegay salawaatu wasalam isagoo khatartaa ka hadlaya qofkii ay ka dhacday inuu dulmi iyo xadgudub ku sameeyey dadkiisa walaalaha ee muslimiinta ula nool yahay baa rasuulku wuxuu digniin siinayaa oo baraarujin siinayaa maanta intaad nooshahay oo weli aadan godgayn oo akhir aadan u baqoonin inaad isdaba qabatid man kaanat cindahu malama man kaana cindahu madlama liakhiih min cirdihi aw maalihi falyataxallal minhu اlyowm qabla an yakuuna eh, xiina laa yakunu diinaaru walaa dirham aw kama qaala nabiyu sal ly slam war maanta ninkii walaalkii dulmiyadow qofkii qofkii muslima dulmiyadow oo maalkiisi ku tacadiyey xoolihiisiibuu dhacay xoolihiisiibuu boobay cirdigiisu wax ka sheegay waa maagay waa caayay aflagaaduu sameeyey maantaa ka xalaalo buuli yidhi ha ka xalaashado maanta ha isdahiro ha isnadiifiyo maanta ha isu dhiiba isaga intaana iman maalin aanu awood u lahayn inuu wax iska bixiyo oo shilin iyo lacag iyo adduuntoona aanay ku furan doonin maalintaas oo dee waxaa laga warramaya khatarta maalinta iman doonta maalintaas waa maalinta cadliga ilahay u taagi doono oo maalintaas cadaaladda marka lagu sharxinayo ilaahay u geynayo khalqigaas uu garsoorayo ilaa xitaa xayawaankii uu ka hadlay oo xayawaankii la soo shiriyey ridii senyoonaydaan geesaha lahayn iyo tii geesaha lahayd ee intaad dooxaysay geeska ku garaacaysay baa maalintaa loo garsooraya suu rasuulku inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taasi waa cadliga ilaahi subxana wa tacaala nooca saddexaad waa dulmiga qofku naftiisa uu dulminayo oo macaasida iyo xumaanta isaga iyo rabbigii ka dhaxaysa oo aan cilaaqo bani aadamka la lahayn markuu sameeyo waa nooc dulmiga ka mid ah oo rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu ka digayo saddexda noocbana hal xadiid buu ku jamciyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh aلظulmu ثalaaثaة ظulm yakfiruhu اllah wa ظulm laa yakfiruhu wa ظulm laa yatrukhu waa saddex nooc saddexaynu sheegnay weeyaan laakiin natiijadeedood waxay noqotay midaan ilaahay dhaafi doonin waa kee kaasi waa shirkiga qofku mar haddii isagoo ilaahay cid kale la caabuday uu ka tago adduunka kan uu rabbigii la kulmo rajo ma in allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfir maa duuna dalika liman yashaa kaasi waa nooc noocna ilaahay wuu dhaafaa oo waa ka addoonku rabbigii uu caasinayo cisyaan aan makhluuqa lugla lahayn kaasi wuxuu noqonayaa haddii aanu ka toobadkeyn aakhire marka laysla tago ilaahay inuu cafiyo goobtaba lagu cafiyana waa suuragal in waxoogaa marka lasoo ciqaabo lasoo mariyo laga jarana marka dambe la cafiyo jana la geeyo intuba waa suuragal markaa kaana lagu dhaafaa ka saddexaad waxa weeyaan waa dulmiga dadku ay isku xadgudbayaan dhexdooda kaa isaga ilaahay ka tegi maaye alla wuu ka garnaqayaao dadka waa laysu keeni doonaa oo nin qof waliba wixii uu la yimi iyo wuxuu ka kale u geystay baa loo kala qisaasi doonaa maalinta qiyaame dulmiga noocaasa ee dadku isku tacadiyayaan muxuu ku yimaadaa wuxuu noqon karaa qofka diintiisa in lagu xadgudbo bulshada diinteeda waa nooc dulmiga ka mid ah wuxuu noqon karaa qofka naftiisa in lagu xadgudbo wuxuu noqon karaa qofka maalkiisa in lagu xadgudbo wuxuu noqon karaa qofka cirdigiisa in lagu xadgudbo intaasba way dhici kartaa bulshada dhexdeeda inay ka dhacdo haddaynu markaa mid walba wax ka bixinno ee dulmiga qofka diintiisa in lagu xadgo diinta ilaalinteedu shakhsiga muslimkaa diinkiisa bulshada islaamkaa diinteeda waa waajib waa camal liljamiic u yaalla ummadda muslimka ah oo madax iyo manjaa meel wada joogta oo raaciya racyaba leh diinta ilaalinteedu waa waajib markaa cid kasta oo ka shaqaysa inay ummadda diinteeda xumayso oo faafisa mabaadi ka duwan mabaadida islaamka ama kiristaan ha la faafiyo ama kuwaa tasabuc ilxaadka faafiya ha noqdeen ama nooca bidcada qudheedu kusoo dhowga dhowgaa meel xun ku wadda ha noqoto wax kasta oo qofkaasi uu faafiyo kaa qayb qaato waxa la yidhaahdo luminta dadka caqiidadooda iyo la dagaalankeeda sameeya waa daalim sharca islaamka ama cod ha ku faafinayo munkarka ama qoraallo hadda kuwa madaxiyiinta ahi kutub badan oo ay qoreen oo ah, khariban baa jira iyo wixii cilmaaniyiintaoo la tarjumayo oo dadka awal af soomaaliga waxba laguma qori jirine af soomaaliya lagu qorayo ninkii shaydaannimada ee gaalnimada halkaa ku faafinayo ama dad eh, ficil ahaanba hawshan u samaynaya oo dadka la khitaabayaba ha noqoto waddo kasta oo qofkaasi ku fulinayo oo dadka diintiisa uu rabo inuu ku fasaadiyo qofkaas waa dhaalim ciddii ka qayb qaadata waa dhaalim cidda la socota ee u garab yeelaysa waa dhaalimiin baa la odhanaya sharca islaamka dembigeedana waa qaadayaan liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm alaa saaa maa yaziruun dembigoodiina waa qaadayaan kuway lumiyeenna dembigiisi way qaadi doonaan waxaa ka mid a oo soo gelaya dadka diintooda oo la lumiyo oo dulmi ay noqonayso ka aamuska laga aamuso waxyaabaha munkaraadka ah munkaraadka muuqda bulshada dhexdeeda ee diin la'aanta ah ee diin la dagaalanka ah ee fisqiga ah ee anshaxumada ah ee dhaqanxumada ah noocaas oo bulshada dhexdeeda ka muuqda marka la arko cidda ka aamustaa daalimiin bay noqonaysaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu ka sheekeeyey dadka dulmiga sameeya muxuu yidhi faman jaahadahum biyadii fahuwa muumin waman jaahadahum bilisaani fahuwa muumin waman jaahadahum biqalbii fahuwa muumin walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabatu khardal qofkii gacanta kula dira waa qofka xoog iyo awoodda haysta ee ummadda taleelahaya munkaraadka waajib bay ku tahay gacantiina ku suuliyo culimo iyo codkar iyo dee ahluxalli walcaqd dadka waxgaradka aqoon-yahan ah, odayaal waxgarad odob dhaqameed culimo munkarka afka waa ka sheegaan oo hadlaan oo waxa muuqda ay ka digaan dadka inta awood lahaynin qalbi waa ka dhacdo wux intaa ka dambeeya imaami ma jiro rasulku ley salawatu wasalam aleyh wuxuu la mid yahay xadiidkii man ra'a minkum munkaran falyuqayiru biyadih fain lam yastatic fa bilisanih fain lam yastatic fa biqalbih wadalika adcafu aliimaan markaa shayga munkarka ah ee ummadda diinteeda ku wajahana khatarta ku ah wax kaqabadkeedu waa waajib ummadda xil saaran weeye dhammaanteed waxaa kaloo la mida ah inuu qofku ku farxo baa iyana jariimaha oo dulmi noqonaysa inaad ku raali noqoto oo ku faraxdo dadka xumaanta ku dhaqmaya ama diin ka baxaya ama wax xunee muuqda inaad ku faraxdo yanqulid waxay soo gelaysaa noocaa dulmiga ee weyne keligii soo gelaysaa waxay noqon kartaa dulmigu xagga badanka qofka bani aadamkaa jirkiisao wax la yeeleeyo oo naftaba laga jaro baa dulmi ah ama qofkaasi muslim ha ahaado ama qof gaal macsuumu demi ah oo dhiiggiisa la ilaaliyo shareecadu aase ahaadeen in gacanta qofka laga dilo wixii sharcigu xarimay lama ogola qofka muminka la deenaya waciidka ku soo arooray allah wuxuu leey waman yaqtul mu'minan mutacammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له cadاaبا عظيiمa waعiid aad u weyn baa ku yimi o aan qur'aanka aadan meelaha ka hodhma keenayn waxaa ka mid ah qofka oo lagu xadgudbo ee naftiisa laakiin nafqabasho aan ahayn waa la garaacay xadhig dulmiya baa jeel lagu riday waa la xabisay cunadii baa laga gooyey waxyeelaa loo geystay arrintaasi waa dulmi iyaguna beri qiyaamaa la keeni doono oo nebiyu laahi moxamed salawaatu ullahi wasalam xadis wuxuu ku leeyahay sinfaani min ahli الnaar lam arahuma laba qolo oo ahlu naar ah, ma arag mid wax la mid ah waxaa ka mid ah aqwaamun waa dad waxay haystaan macahum siyaatun kaadnaabi اlbaqar yadribuuna الnaasa biha shaabuug bay haystaanoo waa la karbaashaya dadkii karbaashkaasa la dhacaya dulmi iyo ayaa lagu garaacaya kuwaasi dadka u naarta kulul bay qiyaamayiin buu rasulku yii salawatu ullahi wasalaamu alayh imaamu nawowi fii saxiix muslimka markuu sharxinaya xadiidka wuxuu leeyahay waabaynu haynaa buu yidhi maanabi waqtigiis waan haynaadoo waa kuwa maaragtay salaadiinta agjooga ee ulaha haysta ee dadka garaacaya war muxuu bu u bahay marka de imaam nawowi la siiy hadda maxaa yeel talow caalamka hadda jooga see dadka loo garaacaa see loo uleeyaa gardarro loogu uleeya oo loo jaba waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo maandooriyayaasha kuwa faafinaya xukunka daalimnimaday qaadanayaan waayo ummaddan caqligeeda iyo maankeeda in la baabi'iyo oo khamri iyo xayshad iyo afyuun iyo waxyaabaha maandooriyaasha loo isticmaalo dadka waxaa ka shaqaynaya malafka daalimiintaay soo gelaya sharcada islaamka waxaa ka mid a kuwa dadka ku furaya cudurada ku furaya ee sida maaragtay sixirka shacwadada waxyaabaha noocaas ee dadka intaa ku wada hadhkay guntaan iyo waxay ku tuftufaan iyo waa iyana waa dhaalimiin shareecada islaamka xagga maalka haddaynu u kacno dulmigu xagga maalkana waa ka dhacaa oo wuxuu noqonayaa ama si toosa ah ayaa qofka xoolihiisa loo dhacayaa ama si dadbanbaaba loo dhacayaa qofka muslimkaa xoolihiisa tuugadii baa ka mid ah boobkii baa ka mid ah sida tooska loo dhacayo waxay noqon kartaa siyaabaha dadbana wax loo dhacayo xeelada iyo khiyaamo iyo waxbaa lagu dhacaya waxaa dhici karta marka qaarkood dad sharikada sheeganaya oo budhcad ah oo madaxooda dhacaya ayaantan tan dambe waxaa socotay waxay hegbad ku magacaabayaan oo dadka markaa afka loo dhiganayo xoolahooda waxaa soo gelaya dulmigu gelaya xagga maalka maalka caamka ah ee ummadda gacanta dawladda ugu jirtaa waa maal ay tahay in la ilaaliyo oo aan loo baahnayn in lagu takrifalo ilahay wuxuu leey waman yaglul yaati bimaa galla yowma alqiyaama haluulku waa khiyaamada maalka caamka ah haniimadii oo kale iyo maarata waxyaabaha ummadda loo haya ee dowladdu leedahay dadka odhan ka dhexeeya in lagu takrifalaa waxay ka mid tahay dulmiga nin saxaabada ka mid oo imnulutubiya la odhan jiray ayaa rasuulku wuxuu u diray wuxuu u diray zakada inuu soo ururiyo markuu zakadii doonay oo zakadii soo ururiyey bui rasuulka ilaahadow tan idinkaa leh wahaadaa uhdiya ilaya tan anaa lay hadiyey xoogaa buu moogtahay xoogaa loo dhiibo siiyey soconayey markaasaa rasuulku salawaatu ullahi wasalam aley arrintaasuu aad uga cadhooday markaasuu intuu hadlay oo dheer jeediyey bu wuxuu yidhi midkiin muu guriga hooyadii fadhiya ama guriga aabihii mar hadda in wax loo keeno xoolaaad leedahay waan waa hadiyeeyey maxaad ku heshay waa xoolaha ummadda wixii kursiga lagu keeno malihide khasnada ku xareen haddii kale waxaa tahay daalim maxuu dhacaya eh, beryahan waxyaabaha jira ee waxaa ka mid a dhulkaa la ysku haysta dhulkaa la dhacaya oo soomaalidu waagii hore siyaabo kale dee dadku baadiyaa laysaga badnaa geelaya baa la kala dhici jiray baalka faraskale loo adeegsan jiro geelaa lagu kala dhici jiro wuxuu yidhi ninkii xoolo doonayo xamaro ogow ninkii xila doonayo xamaro ogow faraskaas dumarkaa lagu dhacaa geelna lagu dhici jiray laakiin sheekada hadda waxay maraysaa ku qabse ku qadi mayside dhulkiiba hadda loo soo jeesto ninkii waa lagu qabsanayaa un waa bahala dhex galo oo waxoogaa u tuur a kusii daayeen waa dulmiga jiray ka mid ta rasulku wuxuu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofka taaka dhul ah dulmi ku qaata maalinta qiyaame waxaa qoorta loo gelinaya toddobada dhul baa qoorta loo gelinaya si dadban baa mararka qaarkood xoolaha loo dhacaa ama toosna way noqon kartaa oo sida tooska waxaa ka mid a maxkamadaha lagu qaataa oo nin baa wuxuu dhacayaa qof muslima xoolihii dhaar beenaad buu ku dhacayaa markhaati beenaad buu ku dhacayaa garabayshin iyo maaratay saaxiibtinimo iyo noocaas ku dhacayaa oo xooluu ku qaadanaya waa dulmiga khatarta ah oo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofka dhaar beena ku qaata qof muslima xoolihii jannadu waa ka xaaraan buu yhi rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa waxay ahayn rasuulka ilaahu wain kaana yasiiran waxoogaa yar hadduu yahayna ka warran wain kaana wain qadiiban min araak qori cadaya laan cadayaba ha ahaadee waxaa weeye jannada ka xaaran bu rasuulku yhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a suwarta dulmigu yeelan karo qofka xoolaha haysta ee intuu amaahda qaato xooluu haysta amaah buu qaatay iska bixin maayo war waxaygii keen maanta oo dawladu xas gelinaya ma ogo inu wax bixiyo matlulganiyi dulmun ka xoolaa haysta meelmeelinta u meelmeerinaya dadkii ku lahaa gashiga waa dulmigu rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh cirdiga haddaynu u soo gudubno qofka muslimkaa ah, cirdigiisa in la ilaaliyo oo sharaftiisa la ilaaliyo waa muhim waxaa dulmiga ka mid ah in qofkii la caado in la hanto in dadka la ysku diro social media waxaa ku jira wa arkaysa aytanka qabaa'ilka iscaayiya dadka qofkii yar qof ka xanaaqaa meeshuu soo taagaya markaasaa caytanka iyo waxa ka socda waxa laga sheegan kara maaha qofka muslimkaana markuu rasuulku sheegaya wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih qofka muslimka waa qofka muslimiintu carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabad galaan wuxuu sheegay rasulku salawaatu ullahi wasalam caleyh waxay u baahan tahay markaa in la ilaaliyo xurmada dadka muslimiinta cayda dumarka iyo gabdhaha muslimaadka waxa weeye waxyaabaha khatarta ah ee qur-aanku sheegay dembi weynay tahay wax kasta oo lagaa qayb gelayo cirdiga muslimka in wax laga sheego oo oo ummadda la ceebeeyo waxaynu soo gelaysaa dulmigaasay soo gelaysaa weliba eh, social mediahan ama dad ka shaqeeya iclaamka arrintoodu khatar bay ku jiraan haddii wax wanaagsan ay ka shaqeeyaana dee ajar fara badan bay helayaan hadday wax xun ka shaqeeyaan waxa muuqda fasaadka zinada muqadimaadkeedii waxyaabaha xunxun ee maaragtay faaxishada ee muuqata arrimahaasoo dhan waa arrimo u baahan in laga baraarugo oo dadku ay ka waantoomaan heesahan muusika leh ee demdamtaasee meel kastoo la furaba aad ku arkayso oo ragduubayaan oo ku shaqaynayaan khatarteeda leh waa waa dulmigay ka mid tahay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu noo sheegay waxaa iman doonaa aqwaamun yastaxiluuna alxira waalxariira waalmacaazif kuwa bannaysan doona xubinka dumarka iyo xariirta oo ragga ah iyo myuusiga rag banaysan doona ayaa imanaya buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a beryahan dambe sheeko odhanaysa bandhig sugaaneed iyo fanka iyo sheeko noocaasoo la macaaneeyey baa laysugu soo gabaday meelaa laysu soo galay ka mid tahay in gabay wanaagsan la tiriyo in maaragtay wax fiican oo ummadda loo soo bandhigo ciid iidi mayso laakiin waa meel bahalogaleen bay noqotay bahalogaleen laysugu hullaabto ayay noqotay in mashqax la geliyo waxyaabaha noocaasi waa muhim jiddan waxa aynu u gudbaynaa maxaa ka imanaya dulmigaas oo cawaaqib xumaa ah, oo bulshada ay ku reebaysaa dulmigu ku reebaya rasuulku wuxuu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh cuquubo degdegta oo qofkeeda ku dhacda waxaa u muda laba shay waa gardarrada iyo dulmiga iyo rixinkoo la gooya buu rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalam calayh markaa dulmiga ciqaabtiisu way soo degdegtaa wax dib u dhaca maaha waxaa ka mid a in ilaahay aqbalayo qofkii la dulmiyey ducadiisu waa mustajaab oo rasuulku markuu diray ninkii saxaabiga ahaa ee mucaad ibnu jabal la odhan jiray oo qaadi inuu noqdo kala xukumo ummadda oo daaci noqdo ummadda khayrka u sheegay reer yaman wاtaqi dacwata almadluum liannahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaabun waxaad iska ilaalisaa qofka madluumka ah ducadiisa iyo habaalkiisa iska ilaali ilaahay iyo ninkaa warkiisa waxuma dhexeeyaan ayuu rasulku noo sheegay salawatu ullahi wasalam aleyh xadiid kale wuxuu leeyahay saddex qolo dacwadooda waa la aqbalaa waalidka ilmihiisa u ducaynaya hadduu habaarna waa la aqbalaya hadduu u duceeyana waa la aqbalaya ka musaafirkaa ducadiisa iyo dacwat lmadluum qofkii la dulmiyey ee la gardaraystay maalkiisa baa la dhacay naftiisa baa wax dacwadiisu waa mustajaab sida rasulku noo shegay salawatu ullahi wasalam aleyh wuxu jiray cali bn abi aalib se laga soo guuriyey laa tadlimanna ida ma kunta muqtadira faالظulmu tarjicu cuqbaahu ila الnadami tanaamu caynaaka wاlmadluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynu اllahi lam tanami meel baad shiftaa nin baad xooys dhacday nin baad dishay nin baad wax u geysatay waxa weeye habaar baa kugu so isna waa ku habaarayaadoo waxa weeyaan wuxuu kugu wada habaar buu kugu socda annaka dhacdhacoodaas ka jiftaa ilaahayna waa فتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك بما, بما صنع الدعاء سهام الليالي لا تخطي ولكن أمد ولكن الأمد الله انقضاء عنkaas o kale ana jira ma macnuhu yahay waxaa weeye du waa haddii aad yar sii cunaysa hadda waxoogaa way kugu socotaa laakiin dee wakti bay leedahay waxaa ka mid a cuqubada dulmiga qofka nacdashii baa ku socosha nacdal baa ku dhacaysa waayo allah baa wuxuu leeyahay daalimka alaa lacnat ullaahi cala alaalimiin nacdasha ilaahay daalimiinta korkooda ha ahaato wuxuu odhan jiray maymuun ibnu mihraan qaar badan baa qur-aanka akhriyaya oo iyaga isnacdalaya buuhi waayo isagii isagoo daalima buu aayaddii akhriyaya alaa lacnatullahi cala alaalimiin buu leeyahay isagana waaba daalim waxaa ka mid ah dulmiga cuqubadiisa qofka tawfiiqda la waafajin maayo hidaayadda iyo wanaagga la waafajin maayo waxbaa ku maqan waxbaa dabray ilaahay wuxuu yidhi ina allaaha laa yahdi alqawma alaalimiin alla ma hanuuniyo qowmka aalimiinta wuxuu rasuulku inoo sheegay dulmiga cuquubadiisa waxaa ka mid ah inuu dulumaad yahay maalinta qiyaama dulmigu mugdiyaal markay dadku nuurka ku socdaan yascaa nuurun bayna aydiihim wa biaymaanihim kani dulmi iyo mugdi buu ku jiraa dulmiga cuquubadiisa waxaa ka mid ah waa asbaabaha ummadaha lagu halaago oo allah qur-aankiisa ku leeyay walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lamaa dalamuu ummadihii hore dhan waanu halaagnay markay dulmiga sameeyeen wa tilka alquraa ahlaknaahum lamaa dalamuu ba yidhi alla subxana wa tacaala marka waxa la halaaga ummada taariikhda ama taarikh mucaasir ha haatee ama qadiim ha haatee halaagga ku socdaa waa dulmigay galeen fakulan akhadna bidanbi faminhum man arsalna calayhi xaasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمهم walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun iyagana dulmiga galay ilahay kama gardaray waxaa ka soo horjeeda dulmiga oo ummaduhu ay ku dhismaan haddii lagu halaagay dulmiga maxay ummadi ku dhismaysaa dowladuhu maxay ku raagaan jiritaankooda ummadi maxay isugu duubnaan kartaa waa cadli waa in cadaalad la oo cadaaladdu wuxuu soomaalida odhan jirtay ee rag cadaalad waaye sida cawsha kale yaaciya dadka waxaa deeqa cadaalad ummadda cadaalad baa la isugu keeni karaa marka loo garsooro oo ummadda cadaalad lagu maamulo uma isku duuban oo madaxdeeda jecel oo isku habaysan oo si fiican maaratay danaheeda u qabsata ayay soo baxaysa wuxuu odhan jiray ibnu taymiya kitaabkiisa risaalatu xisba uu kaga hadlay ina allaha yansuru dawlata alcaadila wain kaanat kaafira dowladdaas gaalaba ha aatee haddii cadaalad laga helo ilaahay wuu hiilinaya oo nebiyu llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabadii wuxuu u diray bilaab alxabash wuxuu waryahaan ordoo halkaa waxaa jooga nin boqor ah oo agtiisaan cid lagu dulmin oo caadilee xagga qabta marka waxa weeyaan cadaaladda ayaa wax lagu hagaajiya intaan dagaalkii dhicin furs laysku helay oo macrakatulqaadisiya ayaa ninkii rustum la odhan jiro qaa'iduljeeshkaa gaalada haystay baa wuxuu yidhi sacab ibn waqaas buu la hadla wuxuu yidhi bal bal waxaad rabtaan waxaad yeeshaan war baan wada hadalla marka hore waxaa rabtaan bal noo sheega mabaadiinaan ogaane nin buu diray markaa mabcuus la odhan jiray eh, ribci ibni caamir buu diray weedho yaab leh oo khulaasada dacwaddii nebiyullaahi moxamed nuxurkeedii iyo murtideedii buu sheegay wuxuu yidhi allahu btacaana linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaad ila cibaadati illaahi waxdah wamin diiqi اdunya ila sicatiha wamin jawri اladyaani ila cadli اlislaam waxaa naloo soo saaray in ilaahay keligii la caabudo oo dadkan iscaabudaya kala dambeeya iscaabuday kala dhaqaaqaan oo ilahay keligii lagu wada xidhmo ciidhiga adduunkaa ku jirta inu ka saarno oo waas loo baxo dulmiga diimuhu ay wadaan baatilka ahi inaan idinka rarno oo cadaaladda islaamka loo guuro marka cadligu waa diinta islaamka cadligu ku jira iyo ku dhaqankeeda waxaa ka mid a ah cuqubada ka dhalanaysa waxaa la yidhaahdo ee dulmiga dadku markay isdulmiyaan oo isku xadgudbaan waxaa ka dhalanaysaa in ilaahay ku sallido cadow baa lagu sallidaa iyaga baabi'iya markay maantood iyaga isbalanbaliyaan midkaa ilahay ku sallida wakadalika nuwallii bacd aalimiina calaa bacdi bacd aalimiina bacda bimaa kaanuu yagsibuun waxay samaynayeen xumaantaha sababteeda ayaa ilahay kuwo kale ku sallidaa waa muhim marka dadku dareenka inay yeeshaan khutuurada ka imanaysa dulmiga nicmada ayaa zuulaysa oo waxaad haysatee hayn maysid mar haddaad dulmi ku dhacday oo dadkii ay eh, dulmigii saa u udhexe ahaabay bulshada dhexdeeda la haysan maayo barwaaqada iyo ladnaanta iyo tanaadka iyo waxaad haysato kuusii jiri maayaan qur-aanku wuxuu ka sheekeeyey qisadii suuratulkaaf labadii nina wada hadlayey ninkii ilaahay labada beerood siiyey ee loo nicmeeyey ee beeraha iyo waxaa ka soo baxaya biyaha macaan iyo waxaa ka soo baxay meeshaa yaalla ودخل جنته وهو ظالم لنفسه isagoo naftiisa dulmiya o ilahay khilaafay oo diintii ka hor yimi faankiisii wixii xiwaar ku dhacaaba muminkiina u caqli celinaya isaguna waa indhaku garaadlo waxaan u muuqda ayuu markaa ku faanaya wa uxiiطa biamarih faasbaxa yuqalibu kafayhi calaa maa anfaqa fiiha wahiya khaawiyat calaa uu halaagay oo waa laga qaaday marka la haysan maayo ladnaantae nicmada mar haddii ee dadku ay dulmi ku shaqaynayaan waxaa ka mid oo aakhiro gebagabadu ay noqonaysaa marka goobta qiyaamo laysla tago wixii aad intii aad shaqaysanaysay markaa adduunyo joogtee waxoogaa ay kuu soo ururay baad waayaysaa oo khayra wixii baad waayaysaa oo ninkii dulmi badan galay rasuulku markuu saxaabada weydiiyey su-aal buu weydiiye wuxuu yidhi ma garanaysaan manil muflis war kacaydhoobay ma taqaaneen waxaa rasuulku ilahi kacaydhoobay waa kan waxba haysan wax qarasha haysanoo oo lacagla xoola kaa maha buuli almuflisu man yaأti ywma alqiyaama bisalaatin وصiyaamin وزakaatin وyaأti waqad shatama hada وdaraba hada وqadafa hada ninkii salaad buu la yimi oo soom buu la yimi oo zaka ayuu la yimi waa cibaadadu waa maa sha allah maxaa u weheliya ninkaas wuxuu ahaa nin aan dhibaato badan geystay oo afkiisa iyo gacankiisa gacantiisa laga ammaan waayey kaa waa caayey kaa wuu maagay kaa waa feedhay kaa waa dilay waxau doonu sameeyey markaasaa dadkii oo tuban halkan ila waa maan cadaaladoo la garnaqayo nin walba wixiis la siiya ilaahadow muxuu igu feedhay ilaahadow waxayga muxuu ku dhacay wixiisii baa la balqinaya wixiisbaa kan intaa u balqu tuur kan intaa u tuur waxoogaagu la yime salaad iyo soon ha lagu leefo weli waa soo taagan yihin dadka kaa soo taagan qaar baa weli kiiskiila waxbuu naga hayaa markaasaa inta xumaanta laga qaado dunuubtoodii oo isaga dusha loo xambaariyo ayaa naarta lagu tuuray walciyaadu billah khasaaru halkaas ayaa gebagabada u dambaysa ay noqonaysaa walciyaadu billah waa loo baahanya markaa qofka muslimka inuu dib isugu noqdo waanu ku gabagabaynaynaa maxaa kuu kaalmaynaya inaad dulmiga ka dheeraato ama aad ka dhowrsato maxaa kuu kaalmaynaya ku dhaqanka diinta kow ah fahamka diinta iyo ku dhaqankeeda duduubka horta u qaado qodobka labaad aan qodobayayna ka labaad wixii loo sheegay cuquubaad ka ratimaya qofka dulmiga galay isha waa inaad ku haysaa waasaa kuu dhacaya waasaa kuu dhacaya waa arrintaa isha ku haysaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad kuwa daalimiinta ka fogow yaani kugu daaranne daalimiinta hala fadhiisan waxaad la mujaalaysaysaa had iyo goor oo fadhigaaga iyo rakaabkaagu dadka wanaagsan ee khayrka ka shaqeeya kuwaa noqo oo ilaahay baa rasuulka wuxuu ku leeyahy wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati dunya markaa dadka wanaagsan ee khayrka aad ka helayso ee wax wanaagsan kuu sheegaya dadkaa la mujaalasee daalimiinta aad ku arkay dulmi inay ku jiraanna ka duug waxaa ka mid ah fahamka allaha aad barato tilmaamaha fiican uu leeyahay sifaatka uu leeyahy alla subxana wa tacaala qofku markuu rabbigii barto inuu dhowrsamo ilaashamo aanu xadgudbin ee isilaabiyo markaa gogoto rabbigaa inuu yahay asamiic allaha maqlida badanoo wax walba maqlaya markaad ogoto rabbigaa inuu yahay alcaliim allaha cilmiga badan oo waxba aanay ka qarsoonayn yaclamu khaa'inat alacyun wamaa tukfi asuduur yacni isha wax khiyaamaynaysa waxa laabaha ku jira allah subxaanah wa tacaala waa og yahay markaad ogaato rabbigaa inuu yahay raqiib allah ku ilaalinaya ku arkaya kuu jeeda wa huwa asamiicu yaraa wayasmacu kula ma fi اlkawni min sirin wa min iclaani walikulli sawtin lahu samcun xaadirun faasiru wاlclaanu mustawayaan wax kastaaba wax qarsoonaya wax muuqdaa ilahay waa u sameeye wax kastuu maqlaya waa ku arkaya waa kuu jeedaa laabtaada waxa ku jirto og yahay yaclamu sira waakfى waxa sirtee qarsooneed qarsanaysu og yahay waxa ka sii qarsoon buu og yahay qalbigaaga waxa ku jira hadda alla waa arkaya maxaa ku soo dhici doona berri waa og yahay bil dambe haddaad sii noolaato maxaa ku soo dhici doona sanada kadib maxaa ku soo dhici doona allah cilmigiisu heerka gaadhisan yahay markaad saa u taqaano maxaa ku soo baxaya inaad is ilaaliso naftaada xakamaysid oo tiraahid waa laguu jeedaa afkaaga ilaasho gacantaada ilaasho waxa weye isdhawr waa lagu arkaa waa lagu maqlayaa dareenkaasa ku gelaya waxaa muhima ah oo qodobka ku xiga waxaa la cafiga iyo qofku inaanu mar kastaba ku talagelin argoosi haddii qofku xumeeyo muslimii ama dhib kuu geysto inaad darajada wanaagsan inuu qofku qaato wuxuu u lahaa xaqa shareecadu waa ku ogoshay waxaa ka sii fiican cafwinta iyo dhaafinta waa ka sii fiicanta weli mararka qaarkood qofkii la dulmiyo waxaa laga yaabay isaga qudhiisu inuu tacadiyo oo xadgudbaa suuragala markaa nafta waad xakamaysaa oo dulqaadka ad ogaataa oo waxyaabaha dhowto kuu bixinaya inaad israayso aad cidna dulmin waxaa ugu dambeeya aynu ku gebagabaynaynaa ducaada qofku inuu badiyo baryeeda ilaahay inuu badiyo iyo dikriga uu badiyo oo ducadu ilaahay inuu kaa badbaadiyo inaad wax dulmido rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa sugan axaadiidta marka uu gurigiisa ka soo baxo mar kastaba sida xadiidka saxiixa ah wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم ilaahw waxaan kaa magan galay inaan lumo cid lumiyo ama lay lumiyo ilaah waxaan kaa magan galay inaan simbiruxdo wuxun ku dhaco ama lay simbiruxiyo oo meel xunaan ka tuulo maaragtay oo leexsan inaan wax dulmiyo oo lay dulmiyaan kaa magan galay aniguna aan cid ku tacadiyo anigaa laygu tacadiyo baan allow kaa magan galay buu rasuulku salawaatu ullahi wasalam aleh ku ducaysan jiray waxaa ka mid a ah ducadiisa allahuma inii as'aluka khashyataka biاlghaybi waاshahaada waas'aluka kalimata alxaqi fi alridaa waalghadab yani cabsidaadaan allow ku weydiistay iyo maqnaanshahan dadkaan ka dhex maqanaya markaan dhex joogaba waxaan ku weydiistay kalimadda xaqa inaan ku hadlo markaan cadhaysanayo markaan caadi ahayba waayo qofku hadduu cadhoodo wuu taraaraya mar hadduu cadhoodo caladu waxay kaa turaysaa meel xun waa ka rasuulku anigii saxaabiga laa taqdab laa taqdab laa taqdab waxaanu ku gebagelaynaa xadiidka rasuulku ka hadlay oo uu ka warramayey waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado waxaanu jecelahay buu leeyahy xadiidka alqudsigaa waxa la yidhaahdo waxaan ku farad yeelay baanu jecelay in laygu soo dhowaado wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibah addoonkaygu ka zuuli maayo inuu igu soo dhowaanayo waxyaabaha nawaafish ilaan jeclaado faida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bih wabasarahu aladii yubsiru biha wayadahu alatii yabdishu biha yani waxaan u noqonayaa maqal baan u noqonayaa oo gacantii baan u noqonaya macnaha waxa weeye waan ka aqbalayaa ducada qof la aqbalu noqonaya walain sa'alanii la walain istacaadanii la markuu weydiisto ibaryo addoon la aqbalu noqday oo ducadiisu la dhowaynayo markuu imagan galo waan magan keenaya markaa ducada iyo dikriga iyo kuxidhnaanshaha alleh taasaa waxay u tahay dulmiga cilaajiyadaa u ah oo kaa yeelanaysa ilahi waxaan ka rajaynaya subxana wa tacaala inuu naga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watub ilayk jazaak allahu khayran wbaarak allahu fiik sheekh sheekh cabdinaasir aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay sida qiimaha badan ee aad noogu soo jeedisay muxaadaradan muhiimka ah